ku sifeeyey ummadda nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam khayriyada ayuu ku sifeeyey oo tilmaanteeda iyo astaanteeda ayaa waxaa ka mida inay tahay ummad khayr badan maxaynu mawduucan uga hadlaynaa waxaynu uga hadlnaa ayuha alikhwa alakhawaat muslimiintu maanta waxay ku jiraan waqti iyo zaman mixankii iyo dhibtii iyo hagardaamadii ummadda haysay ay aad u fara badatay waxaa dhacday in marar badan dadka culimmadii ay ku talax tagaan sifaynta ay sifaynayaan mixnadda iyo mushkiladda muslimiinta maanta haysata waxaana la inkiri karayn in mashaakilka muslimiinta haystaa ay maanta yihiin kuwa aad iyo aad u fara badan oo ummaddu ay la tawaawacayso ay dhibtii ay ka badatay laakiin waxaa dhici karta ayuhal ikhwa in haddii jawaanibta khayrka iyo ididiilada tilmaamaaya ee ummadda la xidhiidha haddii laga sheekeen waayo in ummadda uu ya'si ku dhaco quus ay ku dhacdo in ay muslimiintu moodaan inaanay ka kacayn marnaba kufniinka ay kufeen in aanay dib u hanan karayn khayrka uu ilaahay subxaana wa tacaala ugu baaqay waayo haddii la badiyo oo lagu celceliyo dhibta iyo mashaakilka iyo azamaadka iyo qawaaricda qaarica bacda qaarica ummaddan ku dhacaysa haddii la badiyo la badiyo oo dhinaca khayrka ummaddani ay leedahay ballamaha faraha badan ee ilaahay u ballan qaaday mubashiraadka faraha badan ee rasuulku sala allahu aleyh wasalam ka warramay in ummaddani ay la kulmi doonto inta aanu qiyaamuhu dhicin dhibtanna aan lagu waarayn laakiin khayrku u faafi doono ilaahayna ummaddan u nusrayn doono haddii aan laga sheekeyn ayuhalkhwalkhawaad jawaaribtaasi iijaabiga ah iyo sifooyinka wanaagsan oo ilaahay ummadan ku sifoobay ku sifeeyey waxa dhalanaysaa in awalan muslimiintu kooga caamadii yacni ay daalaa ay quustaan waxaa dhacaysa kuwa ku howlan hawsha islaamka iyo dacwada iyo soo noolaynta ummaddan iyo sidii looga shaqayn lahaa inay ummad muslimi ay hana qaado oo qiyaadada u haysa bashariyadu kuwa shaqada dacwada ku howlani iyo mashruuca iyo ololaha lagu hagaajinayo xaaladda ummaddu inay iyaga laftooda ay daalaan mana doonno inay daalaan ah, ma doonayno walaalaha muslimiinta ee rag iyo dumar ee magaranaysaa iskugu jira culimo iyo caamo oo kala duwanoo magaranaysaa sharaaixda ummadoo dhan koobaya waayo wax weeyaan in diinta ilaahay subxaana wa tacaala loo nusreeya kuma koobna koox kooniya kuma koobna jamaacooyn iyo axsaab kuma koobna ee nusraynta diinta iyo in laga shaqeeyo sidii loo baylah tiri lahaa arinka iyo xaaladda ummadda islaamku waa arin loo baahanyay inay ummadoo dhamme ay ka qayb qaadato hooyada guriga joogta ay ka qayb qaadato oo ay ogaato inay door gudanayso haddii ay caruurteeda islaamka ay ku tarbiyadayso macalinka dugsiga ama iskuulka jooga caruurta wuxu dhigayaa uu ogaado inuu door leeyahay oo ummaddan magaranaysaa eh, eh, maslaxadeeda uu ka shaqayn karo haddii uu camalkiisa uu ka dhiga camal wejiga ilaahay ku doonayo dugsiga iyo iskuulka iyo jaamacadda uu macalinka ka yahayna uu ula qastiyo sidii u islaamka iyo fahamka islaamkaee toosan iyo caqiidada islaamkaee saxiixa iyo akhlaaqiyaadka islaamka ugu beeri lahaa ardayda iyo dhalinta iskuullada joogta imaamka masaajidka jooga iyo khatiibka jumcuhu haddii uu dareemo in waajib islaamka ka saaran yahay una gudanayo hawl islaamkii u gudanayo oo aanay imaamadiisu ahayn in dadka shanta salaadood tukiya dabeetna uu gurigiisa ku noqdo laakiin loo baahan yahay inuu camal weyn qaban karo wahaluma jar ah, oo ay ummadii ay ka wada qayb qaadan karto kii saxafiga ahaa ee ilaahay u codkar u dhiibay amaba uu qalinkiisa ilaahay subxana wa tacaala uu sakhiray inuu wax qoro ama idaacad ha joogo ama website ha lahaadee isaga laftiisa uu ka qayb qaadanayo sidii ummadda loo soo nooleyn lahaa sidii ummadda loo baraarujin lahaa sidii ummadda dib loogu soo dabaali lahaa diinteeda iyo islaamnimadeeda bimacnaa ayuha alikhwa alakhawaat hawsha islaamka waa laga wada qayb qaadanaya oo ummaddu way ku wada jirtaa ninba meel buu kaga jiraa laakiin haddii aan laga sheekeyn waxyaabaha ijaabiyaadka iyo khayrka ummaddani ay leedahay waxaa imanaysa in dadkii ay daalaan inay dadkii quustaan mawduucaasaana inugu kalifay in aynu maanta aynu sababtaasi ayaa inugu kaliftay bal inaynu ka qayb qaadano ilahay baynu ajar weydiisanaynaa eh, noolaynta loo noolaynayo quluubta muslimiinta eh, iyadoo dhibtii aynu ku dhex noolahay oo maanta islaamku dee aynaan dafirayn waxa muslimkii haysta eh, iyo waxa siday ummaddu la tawaawacayso iyo inay ummaddiini dhiigayso iyo in ummadeenni magaranaysaa la dhibay haddana waxa weeyaan yani amaluna fillahi yani ididilada iyo amalka inuu ilaahay subxana wa tacaala ka qabnaa waa mid weyn muxaadaradana waxa weeyaan waxa ay ku socotaa mawduucaasi ayay ku socotaa haddaba ayuhal khool khawaad waxaynu nidhi ummaddani islaamka ah waa ummad khayr badan inay khayr badan tahayna ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka ayuu kaga waramay nebiguna sala allahu aley wasalam sunnihiisa ayuu kaga warramay waxay muxaadaradani ay culayska saaraysaa eh, sifooyinka ay ummaddani ku sifooday ee ilaahay subxana wa tacala ummaddan uu ku sifeeyey ah, mawduucaasi ayay muxaadaradu culayska saaraysaa waa sifooyin kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu aley wasalam ku soo arooray laakiin inta aynaan mawduuca muxaadarada aynaan bilaabinba waa inaynu ogaano eh, in ummaddan eh, nolosheedu ku jirto iyadoo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka in qabsata iyadoo ilaahay subxana wa tacaala adeecda ayaa maslaxadda ummaddani ay ku jirtaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum suurat alanfaal waa aayad waadixa oo ayuha alikhwa alakhawaat daaha ka faydaysa xaqiiqada ah in haddii aynaan ilaahay addeecin haddii aynaan ku camal falin awaamirta iyo nawaahida kitaabka qur-aanka ah lagu sugay iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay wasalam in aynaan mutaysan nolol wanaagsan iyo cizi iyo karaamo iyo sharaf aynu adduunyadan ku noolaano yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo ee rumeeyow istajiibuu lilaahi walirasuuli ilaahay iyo rasuulkiisa ajiiba oo maqla idaa dacaakum markuu idinku yeero limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya waxaan ina noolaynayaa waa maxay sida alqurtubi raximah llahu tacala uu tafsiirkiisa ku sheegayo jamaahiirta culimmadu waxa ay leeyihiin istajiibuu litaacati illaahi ajiiba adeecista aad ilaahay adeecaysaan oo maqla ilaahay oo rasuulkiisa maqla oo adeeca oo ha ka jeedsanina oo dhabarka ha u sii jeedinina marka alle iyo rasuulkiisu ay idinku yeedhayaan awaamirta iyo axkaamta iyo maxay buu yidhi qurtubi iyo waxa qur'aanku uu kulansaday ee awaamir iyo nawaahiya dabcan waxawy sunnihiina kama in kama maxay tole kama in e, foga meesha waayo assunnatu waa e, waa waxyi sida qur'aanku ayuha alikhwa alakhawaat uu waxyi min allahi u yahay ayaa sunnahana ilaahay subxana wa tacaala nebi maxamed uu ugu waxyooday alqurtubi wuxuu leeyahay qur'aanka iyo sunnaha iyo shareecadii diinta oo la qabso sidaas ayaa fa fiihi alxayaa alabadiya waannicma asarmadiya xayaata abadiya oo wanaagsan if aakhiro oo in adduunka sacaado lagu noolaado haddii ilaahay subxana wa tacaala la ateeco oo amirta ilaahay la qabsado oo sunaha rasuulka lagu camal falo oo shariicada ilaahay la dabaqo waxaa lagu helayaa ayuha alikhwa alkhawaat liibaan adduunyada iyo aakhiraba sidaasi ayaa lagu helaya laakiin haddii maanta waad arkaysaa yacni e, sharaa'ixun min alumma qolooyin iyo kooxo ummadda islaamka ka mida ayuha alikhwa alakhawaat ayaa waxa ay ku baaqayaan inay shareecada ka soo horjeedaan inay diintii alle subxana wa tacaala ay diidan yihiin inay islaamnimadii ay kasoo horjeedaan arrinka noocaasna ayoha alkhwal khawaad waa arrin eh, in xaqiiqatan dhibaatadiisu ay badan tahay oo in qofka muslimku inuu saasi sameeyo aan loo baahnayn bal waxaa loo baahanya qofka muslimka ayoha alkhwal khawaad inuu diinta ilaahay subxaana wa tacala uu ku dhaqmo muslimiintuna ay shareecada ay ku dhaqmaan dadka muslimiintuna waxay u baahan yihin inay ilaah iyo rasuulkiisa ay ajiibaan rasuulka ay ajiibaan oo ay diinta ilaahay subxana wa tacaala ay ay raacaan laakiin waxa maanta taagan ayuhalkhawad waa in qaybo muslimiintu ay kasoo horjeedaan sharcigii ilaahay subxaana wa tacaala iyo diintii ilaahay iyo sunnahii rasuulka sala allahu aley wasalam marka aayadan ayuhalkhwalkhawad waa in sideeda loo qaato sidaan u sheegnay in loo qaato weeyaan ya ayuha aladiina amanu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum ilaahay iyo rasuulkiisu kuwa iimaanka laga helayow marka ay idiin yeedhaan waxaan ujeedaa ajiiba istajiibuu lilaahi walirasuul alle iyo rasuulka ajiiba idaa dacaakum markuu idinku yeedho limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya haddaba ayuha khalkhawaad aynu imanka u nimaadno sifooyinka aynu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan ayuu ku sifeeyey sifooyinka uu ilaahay subxana wa tacaala ummadda uu ku sifeeyey waa sifooyin ku soo arooray kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka labadaba ku soo arooray sifooyinkaasi waxa ugu horaysa sifada ah in ummaddani ay tahay ummad iyadu hogaan u ah bashariyada ummad umamka kale hogaan u ah dabcan hadalkan markaynu aynu leenahay markaynu u qiyaasno waaqaca ay muslimiintu maanta ku nool yihiin waa hadal iska ekaan karaa talow say u suuragal tahay ah, ummaddeennu maanta waa dib u dhac dhinac kalsta markaad ka eegto waa ummad dib u dhacday allaahumma diinta ay ilaahay inagu manaystay aynu aynu khayrka ku mutaysanay mooyaane a ah, waxa weeyaan yacni waa ummad dib u dhacsan weeyaan oo eh, umamka kale aanay xitaa ixtiraam aanay inoo hayn arrimaheenna iyo qadaayaadkeenna ayay umam kale ka taliyaan iyagoo aan inaga inagala tashanin siyaasadaha dhulalkeenna ayaa tiioo laynagala tashanin ayay umam kale qaraaraad iyo go'aano ay ka gaadhaan kolkaasi say ummaddani u noqon kartaa ummad umamka kale qiyaado u ah oo hogaan u ah oo hogaaminaysaa ogowna waa inaad fahamto ay ku dhadhacdo markaynu leenahay umamka kale ayay hoggaan u tahay masaladaas waxay ka imanaysaa oo ay ku salaysan tahay waa in ummaddan ilaahay subxaana wa tacaala uu waajib saaray waajibkaasi oo ah inay dacwada umamka kale ay gaarsiiso nebigu sala allahu alay slm xadiiska imam bukhari uu soo wariyey balliquu canii walow aaya balliquu canii walow aaya aayadna ha noqotee dadka waxaan idinla imid ee xaqa gaadhsiiya ayuu nebigu sala allahu aley wasalam uu leeyahay balliquu canii walow aaya dacwada inaynu dadka gaadhsiino diinta islaamku waa diin uu alla soo dejiyey tii ugu dambaysay ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi sala allahu alay wasalam kadib ilaahay nebi kale ma soo diraayo isagaa ambiyadii ugu dambeeyey isagana wuu dhintay markuu waajibkiisii iyo faradkii ilaahay subxana wa tacaala saaray ee dacwad ahaa markuu dadkii gaadhsiiyey wuu dhintay sal allahu aley wasalam nebi kale ilahay ma soo diraayo walidaalika ayaa nebigu sala allahu alay wasalam uu leeyay balliquu canii walow aaya ah, balliquu canii walow aaya oo aayadna ha noqotee wixii aad iga barateen haddii aad fahantaan dadka gaadhsiiya saxaabadii nebiguna sala allahu aley wasalam si aad ogtihin ayuha alikhwa waajibkaasi way ku kaceen oo diintii ilaahay subxaana wa tacaala umamka kale ayay gaadhsiiyeen diintii ilaahay umamka kale ayay gaadhsiiyen waad ogtay xitaa waxaa la yidhahdaa yani saxaabada inta xijaaz ku nool iyo inta xijaaz eh, dibadeeda ku nool waxa badan inta xijaas dibadeeda ku nool yani makiya madiinanta ku aasani marka loo qiyaaso saxaabada inta meelaha kale ku aasan inta kala badan waayo waxa weyan ayuha ikhwa akhawaat yani wax dacwadii bay xambaareen risaaladii islaamka ayay xambaareen waxay ogaan inuu waajib saaran yahay si ay diintani ay umamka kale ay u gaadhsiiyaan ayuha ikhwa alakhawaat inuu waajib saaran yahay ayay saxaabadii rasuulku sala allahu alay slam ay ogsoonayeen haddaba haddii waajibka dacwadu uu ummadda saaran yahay oo ilaahay subxana wa tacaala uu ku waajibiyey ummaddan inay risaalada islaamka iyo dacwada eh, islaamka eh, raxmadda iyo naxariista iyo sacaadada ugu baaqaysa aadmiga inay dadka kala gaadhsiiyaan haddii loogu talagalay galay seebay u gudanayaan waajibkaasi haddii ani iyagu hogaan umamka anay u ahayn siay u gudanayaan ma gudan karaan ay khilaafaad axwaasha aynu maanta ku noolnahay ayaana taasi ka tarjumaysaa ilaahay subxaana wa tacaala macnahaasi isagoo tilmaamaya waxa uu yidhi aayadda macruufka ah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna billah ah, kuntum waxaad tihiin khayra ummatin ummadtii ugu khayroon oo ukhrijat linnaas dadka loo soo saaray dadka loo soo bixiyey ummadda islaamku waa ummadda ugu khayr badan ee ee dadka loo soo saaray kuntum khayra ummatin waxaad tihiin ummadda ugu khayr badan ee ukhrijat linnaasi dadka loo soo saaray ee dadka loo soo bixiyey waa ummadda islaamka laakiin ummaddan islaamku khayriyadaasi ilaahay subxana wa tacaala uu ku sifeeyey ama uu ilaahay subxana wa tacaala ku tilmaamay ilaahay subxana wa tacaala ku tilmaamay waxa uu eh, ilaahay subxana wa tacaala u yeelay shuruud buu ilaahay u yeelay shuruuddaasi uu ilaahay u yeelay waxa weeyaan waa kuwa ilaahay leeyahay ta'muruuna bilmacruufi macruuf ayaad faraysaan wa tanhawna cani lmunkar munkarkana waad nahiyeysaan wa tu'minuuna billaahi alleena subxana wa tacaala waad rumaynaysaan ummadani ayuhalikhwal khawaad haddaba sifooyinkaasi ayay ku mutaysatay khayriyada uu ilaahay subxaana wa tacala khayrka ilahay ka sheekeynayo ah, saasay ku mutaysatay inay ah, macruufka ay farayso oo ay munkarka ay nahiyeyso ay ilaahay subxaana wa tacaala ay rumaynayso ilaahay ay rumaynayso laakiin inta aanan ka waramin oo inaan ka falaqoon shuruuddan uu ilaahay uu sheegay ee la yidhi waa kuwa shardiga u ah khayriyada ummaddan waa inaynu tilmaamno ayo akhawaad in ummaddani aan loola jeedin um, cunsur aan loola jeedin aan loola jeedin qowm gooniya aan loola jeedin aan loola jeedin qabiil gooniya aan loola jeedin walidaalika ayaa mafhuumka ummadda uu ilaahay subxana wa tacaala ka warramaayo waa in lagu daayo macnaha islaamiga ah ee mafhuumkaasi u leeyahay ummadda loola jeedo ee khayryada lagu sifeeyey waa ummadda islaamka weeyaan waayo ayhalkhalkhawaad dadku waxay ku kala fadli badan yihiin maaha qabiilkay ka dhasheen maaha ummadda ay ka dhasheen maaha dhulka ay ku dhasheen mana aha midabka ay leeyihiin ee um, dadku waxay ku kala fadli badan yihiin dhinaca miqyaaska iyo islaamnimada waxay ku kala fadlo badan yihiin waa kolba sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin ina akramakum cinda allahi atqaakum ah, ilaahay agtiisa waxa idinku karaamo badan oo idinku sharaf badan kiina ugu cabsi badan marka ummaddan la leeyahay eh, waa in ummadda in ummad dadka loo soo saaray iyadaa ugu khayr badan ayuha alikhwa alakhawaat waxaa loola jeedaa waa ummaddaasi islaamka ah ee dariiqii nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam raacsan ee sunnihii rasuulka raacaysa ee shariicadii iyo diintii ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaqmaysa ummaddaasi ayaa loola jeedaa ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa aayadan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas sida sayid qutub raximah llahu tacaala uu leeyahay waxaa laga warramayaa ummaddan xaqiiqadeeda weyn ayaa laga warramaya ay umamka iyo taariikhda ay ku dhex leedahay waxaa la tilmaamayaa shaqada iyo wadiifada uu ilaahay dusha ka saaray ee la doonayay inay ummaddani ay gudato ayuu sayidku leeyay raximah allahu tacaala iyo doorka aasaasiga ah ee ummaddani ay nolosha dadka dhexdeeda ay ku leedahay oo ah ta'muruna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar siduu ilahay subxana wa tacaala aayadda eh, qur-aanka uu ku leeyahay Eh, <clears throat> waxaa loola jeedaa ayo ikhwa alakhawaad in ummadani aanay gudanayn waajibku ilaahay subxana wa tacala ka saaray ilaa ay gudato eh, amarka oo ay dadka ay macruufka oo dadka ay farto iyo xumaanta oo dadka ay ka naahido eh, waxaa loola jeedaa in ummaddu ay waajibkaasi ay ka soo baxdo waayo waxa ayoha ikhwa alakhawaad macnaha ayaddu ay tilmaamaysaa labadaasi arrimood waxaad aragtaa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ayaa waxa la raaciyey oo lagu lamaaneeyey eh, tu'minuuna biاllah ilaahay subxana wa tacaala ayaad rumaynaysaan oo iimaankii ilaahay la rumaynayey ayaa waxa lagu lamaaneeyey oo la raaciyey labadan arrimood ee kale ah maxay ayuha ikhwa alkhawaat waa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in wanaagga la faro xumaantana la nahiyo laakiin waxa isweydiin leh halkan marka la leeyahay wanaaggana hala farx xumaantana hala nahiyo waa maxay macruufku se waa maxay munkarku waa maxay macruufka ilaahay subxana wa tacaala uu halkan uu kaga warramaya ayuha alikhwa alakhawaat waxa weeyaan waa macruufka uu ilaahay subxana wa tacaala ku magacaabay macruuf ee kitaabka qur-aanka lagu sheegay munkarkuna waa wixii ilaahay subxana wa tacala kitaabka qur-aanka uu ku tilmaamay inuu munkar yahay laakiin inay dadku ay iska samaystaan wax macruufa amaba ay dadku ay iska samaystaan wax munkara loolama jeedo marka aynu doonayno inaynu sharaxno oo aynu sheegno wixii macruufa iyo wixii munkara waa inaynu ku noqonno kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu caleyh wasalam laakiin inay dadku iska hindistaan iyagoo ka amba qaadaya dhaqankooga ama ka amba qaadaya caadooyinkooga ama ka ballan qaadaya wixii iyaga kaljar u ah oo dabeetana wixii dhaqankooga ku wanaagsan ay wanaag u qaataan wixii dhaqankooga ku xunna ay xumaan u qaataan ama munkar u qaataan iyagoo aan dib ugu noqonayn kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu aley wasalam ayaa akhwal akhawaad arrinkaasi waa arrin aan banaanayn marka ummaddani waxay khayriyada ku mutaysanaysaa waa iyagoo wanaagga fara xumaantana nahye weeyaan ibnu kathiir raximah llahu tacaala isagoo aayadan tacliiqinaya ayaa waxa uu yidhi ilaahay wuxuu ka warramayaa ana alumma almuxamadiya in ummadda nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ay maxay tahay khayr lumam khayr lumam ilaahay caza wajalla wuxuu ka waramayaa inay ummadda nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ay tahay khayru lumam umam umamkata ugu khayr badan inay tahay loololama jeedo in qabiil gooniya loolama jeedo loolama jeedo eh, in dhinaca qowmiyadda ama dhinaca qabiilka ama dhinaca dhulka ama dhinaca nationalitiga iyo wataniyada loolama jeedo ee eh, waxaa loo jeedaa ummadda islaamka ee eh, iskugu timid caqiidada iyo diinta iyo shareecada islaamka iskugu timid ayaa la leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar khayriyadaasi ayuha ikhwa alkhawaat ummaddan way wada koobaysaa ilaa maalintii nebi maxamed sala allahu aley wasalam la soo saaray muminiintii rasuulka raacday salawatullahi wasalaamu aleyh oo saxaabadi ahaa ilaa muminka ugu dambeeye ummadan kamida ah ee dhulkan ku nool waa koobaysaa laakiin saxaabadii waa ugu fadli badan oo taa shaki kuma jiro ummadda saxaabadii baa ugu fadli badan laakiin khayriyadu waxa ay koobaysaa ummadda oo dhan ummadda rasuulka sala allahu alay slam ayay ayay koobaysaa walidaalika ayaa ah, ibnu kathiir raximah llahu tacaala isagoo macnahaasi tilmaamaya ayaa waxa uu yidhi faman itasafa min haadihi alumma bihaadihi asifaat dakhala macahum fi hada athana ah, waa ibnu kasiir raximah allahu tacala isagoo aayadka tacriiqinaya faman itasafa min hadihi alumma bihadihi asifaat dakhala macahum fii hadihi athanaa qof kasta oo ummaddan ka mid a ah, oo ku sifooba sifooyinkaa ilaahay u sheegay ee shardiga uga dhigay khayriyada ummaddani ay khayrka leedahay qof kastoo mu'mina ilaa qiyaami saaca ku sifooba ayuha alikhwa walakhawaat waxa uu ibnu kathiir leeyahay waxa uu la wadaagayaa ummaddani ammaanta ilaahay uu ammaanay subxaana wa tacaala ee uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas laakiin waa in sifooyinkii laga soo baxo ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna billah cumar ibn khataab radi allahu tacaala canhu ayaa isagoo mar xajiyaaya ayaa wuxuu dadkii ka arkay arrimo uu saluugo munkara ilan saxaabadu ayo ikhwa akhawaat waxa ay nebigiibay la noolaayeen sunnihii rasuulka sala allahu alay slam ayay arkeen waxay arkeen nebigu siduu sala allahu aley wasalam waxaa la yidhi nabigu markuu yacni uu reerkiisa ama uu qof ka arko wax munkara nebiga sala allahu alay wasalam wejigiisa ayaa laga garan jiray nebigu naftiisa uma caroon jirin haddii isaga lagu xadgudbo laakiin haddii awaamirta ilahay lagu xadgudbo ama xuduudda ilahay la jebiyo nebigu sala allahu alay wasalam waa ka cadhoon jiray wejigiisana laga garan jiray marka cumar radi allahu canhu isagoo xajkii gudanaya ayaa dadkiiba wuxuu ka arkay wax munkara oo uu saluugay dabeetana cumar radi allahu tacala canhu aayaddani ayuu akhriyey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas aayaddan ayuu akhriyay dabeetana waxa uu yidhi man sarahu an yakuuna min hadihi alumma falyu'addi sharta allahi fiiha masarahu an yakuuna min hadihi اlumma falyuؤaddi sharط اllahi fiiha waa hadal cad weeyaan oo dhinac looga baxo iyo gees looga fakado midna aan lahayn qof kastoo mu'minoo maanta nool noolaan doonana aayad way haysaa hadalkaa cumar radi allahu tacaala canhu wuu hayaa qof kastaabana ha isku qiyaaso cumar wuxuu ley radi allahu canhu man sarahu qofka uu farax geliyo an yakuuna min hadihi اlumma inuu ummadani uu ka mid noqdo ummadan khayriyada lagu tilmaamey layidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas qofka ay farax gelinayso ee jecel inuu ummadan ka mid noqdaa falyu'addi sharta allaahi fiiha ha guto oo ha ka soo baxo oo ha fuliyo shuruuddu ilahay subxana wa tacala u dhigay shuruuddu ilahay u dhigay waa maxay ayuha ikhwa wata'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna billah wanaagga ayaad faraysaan xumaantana waad iyo munkarkana waad nahiyeysaan ilahna ilaahayna waad rumaynaysaan oad aaminsantihiin subxana wa laakiin maanta ayo ayola khulakhawaad yani bal caalam alislaami idinkuba u fiirsada yacni dhibaatada maanta ina haysataa waa dhibaato aan xad lahayn ayola khulakhawaad waxaa lainooga baahan yahay inaynu munkarka aynu inkaarno soo maaha inaynu munkarka diidno ayaa lainooga baahan yahay laakiin maanta caalam alislaami iska daa inay munkarkii diidaane munkarkii ayay soo waaridsanayaan munkarkii ayay soo waaridsanayaan bal eh, eh, alqanawaat alfadaa'iya tiifiyadan tiifi journalistkan maanta yani xitaa meelihii adduunka yani afdal buqaca fi lard waa maka soo maaha haddaad xaj ama cumro aad maka u tagto waxaad arkaysaa bahaladaasi dhiishiskaasi oo guryaha wa dul saaran dhiishashkani satellite dhiishaskani maxay ummadda u keenayaan guryaha maxay soo gelinayaan soo maaha fuxshi iyo munkar iyo xumaan oo dhan bay guryihii soo gelinayaan ha halkii layidhi munkarka inkira Ah, oo la yidhi waxa weeyaan waa waa waxyaabaha u sababaya ummadani inay khayriyadaa hesho ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar wanaagaad faraysaan xumaantana waad nahiyaysaan maxay fii mustawa alafraad fii mustawa alusra fii mustawa eh, eh, almujtamac fii mustawa alumma marka heerka shaksi ahaan qof kastaaba inuu xumaanta uu inkiro wanaag dadka furo masaajidka gudihiisa haddaad aragto dad bidca masaajidka gudihiisa kaga dhaqmaaya oon sunnihii rasuulka sala allahu alay slam aan ku dhaqmayn masaajidda gudahee gudaheeda waa inaad wanaaggana aad furto xumaantana aad nahaydo saaxiibada haddaad aragto dad xumaan ku dhaqmaaya ama macsi ha noqoto ama bidca ha noqotee waa inaad xumaanta aad ka nahaydo wanaaggana aad furto fii mustawa alusra guriga gudihiisa aabbaad tahay hooyaa tahay mas-uuliyad baa ku saaran ilaahay subxana wa tacaala carruurtan biritoole wuu ku weydiin doonaa carruurtan ilaahay wuu ku weydiin doonaa maalinta qiyaamaha caruurtaada ayaa iman doonta iyo xaaskaaga maanta qiyaamaha iman doona oo odhan doona ilaahayow xaqaygii nooga qaad aduguna mas-uuliyaddaa ka soo bax oo caruurtaada diinta ku terbeede islaamka ku terbeede xaaskaaga mas-uuliyad baa kaasa alrijaalu qawaamuuna cala annisaa xaaskaagu ayayna ku hogaamin adigoo la tashanaya o ixtiraamaya oo xuquuqdeedii siinaaya haddana laakiin ha ogolaan in gurigaaga xumaan lagaga dhaqmo tiifiyadan iyo qanawaadkan xumaanta keenaya gurigaaga ha soo gelin caruurtaada ka kantarool waxay kombyuterka iyo internetka ay ka samaynayaan ummaddu ayuhalikhwalkhawaad shawaaricdeeda inay is amarto macruufka oo iska nahide munkarka waa in lagu camal falo ummaddu ka umma waxa weeye munkarka jamaaciga ee ummaddu ay ku dhacayso waa in layska qabto oo ciqaab ilaahay buu keenayaa laakiin maanta maxaa yaala ayuhalikhwalkhawaad caalam islaami meelihii hay-aat alamr bilmacruuf nahyi can lmunkar ay ka jirtay sida sacuudiga oo kale waxa weeyaan baalalkaa laga rifaya hay-at alamr bilmacruuf nahyi can lmunkar iyadoo laga amar qaadanayo garbiga iyo galbeedka ayaa hay-addii alamr bilmacruuf nahyi can lmunkar sacuudiga wadaa'ifteedii iyo hawlihii iyo shaqadii ay hayn jirtay baalalkaa laga rifaya oo la doonayo in ma garanaysaa la yareeyo hawshii ay waday meelaha caalam alislaami ay muslimiintu ku tashatay in amru bilmacruuf wanahyi can lmunkar hay-ado in ka shaqeeya lasoo saaro iyana waxaynu waa laga soo horjeedaa waxaad maqasheen tusaalaha bakistan oo kale ee gobolka north west frontier dhinaca bishawar gobolkaasi waxaan islaamiyiinta ayaa ku guulaystay dowladdii marka iyaga baarlamaankay haysta gobolkaasi dhan dimuqraadiyaddii ay galbeedku doonayeen bay ku yimaadeen oo shacabkii baa doortay a siday galbeedku doonayeen dabcan inagu waxa weyan dimuqraadiyaddii iyo islaamku waa laba arrimood kala duwan laakiin waxa weeyaan yani sida eh, iyagu ay doonayeen bay dhacday oo dimuqraadiyad bay ah, meeshii dhacday ah, waana la soo doortay islaamiyiintii baarlamaankii markay qabteen ee xukunkii loo dhiibay shacbiguna ay soo doorteen ayaa waxa ay qaraar ku gaareen bil aqlabiya in la sameeyo hay-ad iyo askar shawaaricda iyo dariiqyada marta oo ma garanaysaa dhinacii xisbadii ta'mur bilmacruf wanahy can lmunkar leanna waxa weeyaan waa in xaakimka muslimku waa inu sameeyo hay-ad dadka wanaagga farta xumaantana nahyiida kana tirtirta muuqaalada munkarka dariiqyada iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka muslimiinta cilmaaniyiintii bakistaanidu way ka qayliyeen waa cilmaaniyiintii shalay lahayd dimuqraadiyad doonaysay islaamintii markii lasoo doortay dabeed aqlabiyad baa lagu gaadhay maxaa idinku dhacay dimuqraadiyadduma markay idinka idiin shaqaysuunbaa ayuunbay sax tahay ya laakiin markay ku shumato yani fi saalixi eh, almuslimiin iyo iraadada shacabka markay ka turjunto waa diidantihin miyaa iskadaa wax kale waxa weeyaan dawladihii yurub iyo caalamka ayaa yidhi waa arrin khatara eh, waxayna ka soo horjeedaa xuquuqda dumarka iyo xuquuqda shacbiga oo shacbiga baa doortee xitaa doorashada shacabka haddii laga tago miyuuna amar ilaahay ahayn alamru bilmacruuf nahy can lmunkar marka ayoha ikhulakhawaat yani ummaddan islaamku waa inay xusuusnaato oo shacabka waa inaynu fahamsiino ilan dadka culimadii ayoha ikhulakhawaat inay masaajiduunka dhex hadlaan maaha waa inay jamaahiirta la hadlaan waa inay bulsho la hadlaan waa inay ummadda islaamka ay fahansiiyaan xaqaa'iqda islaamka si ay ummaddu hiil ugu noqoto qadiyada islaamka laakiin haddii ummaddii lakaa soo horjeediyo oo ummaddii aanay fahamsanayn waxay culimmadii doonayso waxa ay mashaayikhdii doonayaan waxa uu ilaahay ka rabo waxa rasuulkiisu ka rabo waxa shariicadan islaamka ee diintan islaamka ay rumaysan yihiin waxa ay ka rabto haddayna ummaddii fahamsaneen ummaddii baa cadowga ku noqonaysa ah, mashruucii islaamka ummaddii baa ka soo horjeedsanaysa haddayna aanay ummadda islaamku aanay fahamsaneen ayuha alikhwa alkhawaad eh, inku dhaqanka iyo shareecada islaamku iyo in shareecada islaamka la hirgeliya oo lagu dhaqmaa eh, fi lxuduud dhinaca magaranaysaa jinaa'iga qaanuunka cuquubaadka waxay dhahdaan dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca waxbarashada dhinaca warbaahinta in shareecada lagu dabaqaa inay waajib tahay haddii ummaddii ogeyn seebay ummaddii ku ay ta'yiid ku siinaysaa waxaanan ka digayaa ayuha khwad in marka anu shareecada islaamka lagu dhaqmo oo ummaddii aanu fahansiino inaanu shareecada islaamka ku soo koobno qaanuunka cuquubaadka oo kii waxaday gacanta la jaro kii wax dila magaranaysa xadkii lagu oogo kii ama tii sinaysata xadkii lagu oogo shareecada islaamku mafhuumka iyo macnaha shareecada islaamka uu ka ballaaran yahay qaanuunka cuquubaadka ama waxa fikirisa lagu yidhaahdo criminal loga ah, criminal loga wuu ka ballaaran yahay marka waa shareecada hala dabaqo waxaan leenahay shareecada baarlamaanka waa in lagu dabaqo sida madaxweynaha iyo maamulka dowladda loo soo dooranaya waa inay noqoto tu islaamkii ku eh, eh, ku saytaysan in warbaahinta waa in islaamka lagu dabaqo waxbarashada iyo sida manaahijta waxbarashada loo dejinaya waa in islaamkii lagu dabaqo eh, dhaqaalaha waa in islaamkii lagu dabaqo siyaasadda iyo dowladda waa in islaamkii lagu dabaqo marka cumuuman ayuha alkhwa alkhawaat yani hadalkuyuna mawduuca aanu iga iga leexin aan u noqdo mawduuca asalka oo ah ummadani waxay khayriyada ku mutaysatay waxa weeyaan waa sidaa cumar radi allahu tacaala canhu uu leeyahay man sarahu an yakuuna min haadihi اlumma falyu'addi shart allahi fiiha inaguna waxaynu ugu baaqinaa ummadda islaamka afraad ahaan iyo ummad ahaan eh, iyo in dhinac walba inay amarka ilaahay ajiibto hadday doonayso ummadda islaamku inay khayriyadaasi ay ka qayb qaadato ay ummaddan sifooyinkaa lagu sifeeyey ay mutaysato iyo ammaanta uu ilaahay subxana wa tacaala ammaanay waxaa ummaddan la gudboon inay u soo noqoto eh, sifooyinka ilaahay ku sifeeyey oo ah inay wanaagga isfarto xumaantana ay iska nahyido in wanaagga laysfaro xumaanta layska nahiyo waxa weliba lasii raacinayaa in dadka mu'miniinta ah ee culimmada ah ee ducaadda ah ee saalixiinta ah ee muslixiinta ah ee danta ummadda ka shaqaynaya ee baylahda ummadda ka fakiraaya in kuwaasi aad taageero aad siiso inaad kuwaasi aad garab taagto inaad kuwaasi aad magaranaysa maxay tolay codkaaga aad siiso oo noqoto ku ku baaqaya in shareecada islaamka iyo diinta islaamka lagu dabaqo lagana dhaqangeliyo duniyada islaamka sifada labaad ayuha alkhwa alkhawaat ee iyana ee sifooyinka ummaddan ka mid ah aynu nidhi waa ummad khayr badan waxa weeyaan waa in ummaddani ayuha alikhwa alakhawaat ay tahay ummad xaqa ku taagan ummad xaqa ku taagan waa masale iyana u baahan tafaasiil fara badan ilaahay subxana wa tacala isagoo nabiga la hadlaya sala allahu alay slam wuxuu yidhi fatawakal cala allah inaka cala alxaqi almubiin tawakl cala allah ilahay tala saaro inaka adugu cala alxaqi almubiin xaq cad ayaad ku sugantahe tahee ilahay subxana wa tacaala tala saaro ilaahay subxana wa tacala wuxuu halkani uu nebiga sala allahu aley wasalam uu ku leeyahay uu sheegayaa in uu nebigu xaq ku sugan yahay inaguna waxaynu dhaxalay dhexalkii nebiga ayaynu dhaxallay qur'aanka iyo sunnaha marka ummaddani ayuha alikhwa alakhawaat waa ummad ku sugan xaq ku sugan ummaddan xaq bay ku sugantay adiguna qof yaa u mu'mini marnaba ayuuna shaki kaa gelin in dariiqa aad ku socoto iyo manhajka aad raacayso iyo diinta aad ictiqaadsan tahay iyo magaranaysaa islaamka aad ku baaqayso iyo shareecada aynu leenahay halaysku dabaqaa in ay xaq wada yihiin shaki waa inaanu kaa gelin ayuha alikhwa alakhawaat masaladani waa masalo maanta muran baa ka taagan masalada muranku ka taagan waxa weeyaan inaynu maqlayno oo aynu akhriyayno oo dhegaheenna uu ku soo dhacayo iyadoo layna leeyahay war muslimiinay ha ictiqaadina inay diintiinna oo keliya xaq tahay diimaha kalena ay baatil yihiin bal waxaynu aragnay maanta kuwan dadka ugu baaqaaya eele irhaabbaa lala dagaalamayaa ama argagixisaa lala dagaalamayaa inay ummadda muslimiinta ay ku tuhmayaan oo ay leeyihiin waxa ummaddan ku kalifaaya iyagu siday sheeganayaan ah, islaamku waxaas waa ka baryey laakiin siday iyagu sheeganayaan waxay leeyihin ummaddan muslimiinta waxa ku kalifaaya arrinkani waa in ay ummaddii islaamku ay rumaysantahay in diintoodaoo keliya xaq tahay diimihii kalena ay baatil yihiin walidaalika waa in dhallinta iyo caruurta muslimiinta ee soo koraysa laga dhaadhiciyo iyagoo ibtidaa'iyada gudigoo dugsiga hoose bal iyagoo xabaanada ku jira kindi gaardanka iyagoo ku jira waa in la sameeyo barnaamij caruurta muslimiinta laga dhaadhicinaayo in adiguna aad xaq ku taagan tahay dadka kalena ay xaq ku taagan yihiin aanayna wanaagsanayn in aad keliga aad sheegato xaq dadka kalena aad baatil ku xukunto masaladu waa masle khatara iskanama lihi ayuha akhwa alkhawaad ee laakiin waxaa jira barnaamij iminka la sameeyey baa jira ayaa jira haddaad waxa yani aan akhriyey dowladaha islaamka meelo badan oo ka mid masalkoo kale masar oo kalean akhriyey in lagu dabaqaayo manaahijtooda faham sidaasiya ah. oo waxay dhahdaan waa waa qubuul alaakhar qofka lidka kugu ah waa inaad aqbasho ah, inaad aqbasho weeyaan oo maxay aad aqbasho waa inaad aqbasho wuxuu rumaysan yahay wuxuu ictiqaadsan yahay dhaqankiisa iyo diintiisa iyo wuxuu aaminsan yahay oonad isaga ku xukumin inuu baatil uu ku sugan yahay adugunaad xaq ku sugan tahay laakiin xaqa maxaa lagu qiyaasi karaa inuu xaq yahay waa maxay waxaa caddeen uuhi waxaa keliya caddeen uuhi waa qofku rumaysan waayo adigaa u haysa waxaad rumaysantay inuu xaq yahay ka kaa soo horjeedaana isagaa u rumaysan waxa uu ictiqaadsan yahay inuu xaq yahay marka waxa ka dhalanaya fi ra'yiga saasiya falsafad odhanaysa waxa weeyaan xaqu waa wax nisbiya waa wax relativeah xaqu waa wax nisbiya ama waa wax relativeah fikradani maanta reer galbeedka islaamka dagaalka ku hayaa waxay ka soo qaadeen falaasifadii hore ayay ka soo qaateen oo falaasifadii hore ayaa waxay odhan jireen E, e, e, xaqiiqadu ma wax nisbiya mise waa wax mutlaqa weeyaan oo ma waxaa jirta wax la odhan karo waa xaq sugan mise waxa xaqa lagu tilmaamayaa waa wax nisbiya ama relative ah nisbi iyo relative waxaa loola jeedaa nisbigu waa waay waxay ku xidhantay qof baa sidau eego adiga waxaa laga yaabaa inuu wax wanaag kula muuqdaan waxaa laftiisu aniga ayla muuqdaan maxay ay wax xumaan ila muuqdaan tusaalean idin siin doonaa galbeedkaa lagaga dhaqmaa waxani masalka oo kale imanka abortionka oo kale ama ijhaadka in haweeneedu markay uuraysato ma xaq bay u leedahay inay ilmaha iska soo rido inaan iska soo ridin inagu markaynu dhinaca islaamka ka egno waxa weeyaan ijhaadkii islaamkii wuu xarimaya ah, ijhaadkii iyo abortionkii islaamkii wuu xarimaya laakiin galbeedkii waxay leeyihiin waa wax ku xidhan maxay qofba ra'yigiisa dadka qaarkood waxay u haystaan wanaag ba u haystaan dadka qaarkood waxay u haystaan maxay xumaan imanka camalkan qowmun luud camalkoogii oo ah, inay laba nin ay isku tagaan walciyaadu billaah amaba laba dumari ay cilaaqa jinsiya wadaagaan ama laba nin ay cilaaqa jinsiya wadaagaan islaamka way ka go'antay oo maaha wax xaq iyo baatil aqbalaya ma xaq baa mise waa baatil lagama doodi karaayo laa dowladda islaamkan ka doodi kareen la baarlamaanka haddii dowladda islaamku ay baarlamaan ama majlis shacab ama majlis shuura ay leedahay ayaan ka doodi karayn culimada islaamka ayaan ka doodi karayn waayo waxa weeyaan shareecada ayaa xukuntay inuu camalkaasi camal xun oo faaxisha oo weliba in xad lagu oogo ay dadkaas mutaysteen laakiin galbeedkuma saasa imanka waad ogtihiin dowladda maraykanku eh, waxaa eh, bush ayaa waxaa dabcan bush wuxuu matelaa eh, conservativeka christiaankaa oo waxa ay muslimiinta la wadaagaan aaraada ah in acmaasha qoomu luud ay yihiin acmaal xun ay yihiin waa waxyaabaha magaranaysaa ay muslimiinta iska waafaqeen oo waxay dhahay ma bannaa ijhaadka way diidan yihiin drugska way kasoo horjeedaan camalkan qoomu luud in nin laba nin ay cilaaqa jinsiya wadaagaan iyo inay laba dumar cilaaqa jinsiya ay wadaagaan way kasoo horjeedaan si ay muslimiintu ay uga soo horjeedaan marka waxa weeyaan maamulka bush ayaa wuxuu congresska uu bandhigay resolution ama qaanuun lagu mamnuucaayo in laba nin ay yidhahdeen waan isguursanna ama laba dumari ay yidhahdeen waan isguursanna ayb qaanuunkii markii congresska la geeyey congresskii waxa weeyaan waa bilaqlabiya aqlabiyadii waxay yidhahdeen may waa bannaantay ba yidhahdeen <laughs> waan adogtiin in stadium maraykanka mida ah in laba nin ay isguursan karaan laba dumari ay isguursan karaan walciyaadu billah ilahayna subxana wa tacaala aadam iyo xaawo ayuu abuuray aadam iyo xaawo ayuu abuuray laba nin muu wada abuurin iyo laba iyo laba dumar ee aadam iyo xaawo ayuu ilahi subxana wa tacala abuuray marka taa waxaa loo jeedaa ayuha ikhwa alkhawaat yacni dhinaca islaamka waa waxaa si nisbigu saasa loo jeeda in lagu tilmaamo xaqii inuu yahay wax nisbiya oo ay tahay qofba siduu u arko walidaalika ayaa waxa ay leeyihiin qofna yani laa axad yaxtakir alxaq wasawaab qofna lahaansho gaara uuma laha garashada xaqa qofna lahaansho gaara uma laha garashada xaqa qofna ma sheegan karaayo inuu isagu xaq cad oo sugan ku taagan yahay dadka kalena ay ku taagan yihiin ay baatil ay ku taagan yihiin eh, ayuha khawaad yani laakiin arrinkan waa arrin khatara dhinaca caqiidada ayo khawaad waa arrin khatara waayo haddii lagu baaqo in xaqu uu tacadudo oo dhowr xaq ay jiraan dhinaca caqiidada iyo iimaanka iyo usuusha iimaanka waxa weeyaan arrinkaasi qofka wuxuu gaarsiinayaa gaalnimo iyo zandaqa ayuu gaarsiinayaa waxaynu ognahay maanta ayoona waxaa la yidhaha alfalsafatu nisbiya waa taan idinka aan idinka soo sheekeeyey alfalsafatu nisbiya waa in la yidhaahdo in xaqu aanu ahayn wax sugan laakiin ay tahay qofba siduu u arko falsafada noocaasi waxa weeyaan waa taageerada fikriga ah ee ay maanta haystaan kooxaha ka soo horjeeda ku dhaqanka shareecada ee hirgelinta caqiidada iyo risaalada islaamka waana hub ay ku dagaalamayaan waana taageero iyo sanad fikriya weeyaan ay leeyihiin muslimiinay xitaa qaarka u cilmaaniyiinta kuwa ka mida ah, ayaa sidan leh iyo liberaaliyiinta iyo kooxaha kasoo horjeeda ku dhaqanka shareecada islaamka qofna ma sheegan karaayo adduunka in diintiisu ay tahay diinta keliya xaqa in caqiidadiisu ay tahay caqiidada keliya ee xaqa laakiin eh, markaynu islaamkii ku noqonno ayuha alakhu alakhawaat waxaynu arkaynaa inuu ilaahay subxana wa tacala inoo sheegaayo arrinkaasi ka duwan ah, waayo caqiidadan islaamka aynu rumaysannahay ayaa asalkeeguba waxay ku dhisan tahay waxa weeyaan waa waa iimaan qaatica oon shaki aanu geli karayn walidaalika ayaa culimmadeennu maxay idhahdeen culimmadeennu waxay idhaahdeen qofku wuu gaaloobayaa haddii uu ka shakiyo caqiidada iyo diinta iyo iimaanka inuu hadduu ka shakiyo waa gaaloobaya walidaalika ayaa waxay idhahdeen qofku wuxuu ku gaaloobi karaa arrimo dhowra ayuu ku gaaloobi karaa wuxuu ku gaaloobi karaa ficil uu ilaahay subxaana wa tacaala rasuul iyo ilaahay rasuulkiisu ay ku tilmaameen inuu yahay ficil kufriya wuxuu ku gaaloobi karaa hadduu ficilkaasi la yimaado wuxuu ku gaaloobi karaa qowl ama hadal ilaahay rasuulkiisu sala allahu alay w ay ku tilmaameen inuu yahay qowl kufriya oo lagu gaaloobayo waxay kaloo culimmadana yidhaahdeen wuxuu qofku ku gaaloobayaa haddii uu ka shakiyo shareecadii iyo caqiidadii iyo diintii iyo arkaantii islaamka hadduu ka shakiyo qofkii waa gaaloobaya haddaba haddii xitaa shakigu qofkii uu gaalaysiinayo seebaa loo odhan karaa ma jiro xaq sugani ma jiro seebaa loo odhan karaa haddii eh, arkaanu iimaankii way sugan yihiin arkaanu islaamkii way sugan yihiin inaad ka shikadana kuma banaana inaad ka shakido kuma banaana kolkaasi e, see loo odhan karaa in waxa xaqa la yidhaa in waa wax ma garanaysaa nisbiya oo qofba waa siduu u arko ayu alkhawaat caqiidadaada iyo iimaankaaga aad islaamnimada rumaysan tahay waa inay gaarhaan darajatulyaqiin waa inay gaarhaan inuu ilaahay xaq yahay inuu rasuulku xaq yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in arkaanu iimaanka rumaynta aad malaa'igta rumaysan tahay alyowm alaakhir aad rumaysan tahay kutubta aad rumaysan tahay waa inay noqdaan iimaan yaqiiniya oo qalbigaaga aanu shaki kaga jirin sharaa'icda ilaahay ee sugan qadciyaadka ah iyo usuusha iimaanka iyo arkaanta islaamka iyagana waa inaad u rumaysnaato iimaan aan shaki aanu soo geli karayn ayib teeda kale ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka waa kale fatawakl wuxuu ku leeyay ilahay fatawakl cala allah inaka cala alxaqi almubiin haddii sida nimankan cilmaaniyiinta iyo galbeedku maanta doonaan inay naga dhaadhiciyaan iyo kooxaha shareecada diidani haddii xaqii uu yahay kolba siduu kolba qofkii eega oo waxa aniga xaqii la muuqda adiga oo baatil kuula muuqan karaayo xaqan uu leeyahay ilaahay inaka cala alxaqi almubiin ah waa kee weeyaan nebi maxamed sal allahu alay wasalam laleeyahay waxaad ku sugantay xaq cagd baad ku sugantay waa kee hadday cilmaaniyiinta iyo galbeedkii maanta ay leeyihiin muslimiinay waxa maanta dhibaatada idinku haya ee mashaakilkan abuuray ee aan isku fahmi lanahay waxa weeyaan waxaad u haysataan inay diintiinoo kale xaq tahay diimihii kale ay baadil yihiin haddaba si walaalnimo insaaniya ukhuwa insaaniya loo helo oo inu maal iskugu nimaadno oo rafaadkan aynu uga baxno waxaanu idinka doonaynaa inaad ka tanaasushaan in aragtidan iyo yaan aragti ku magacaabin waxaad tiraa iimaankana aad iimaansantihiin tihiin in diintiinoo keliya ay xaq tahay haddaynu ka shakino diinteennii baynu u waafaqaynaa qowlka ilaahay innaka cala alxaq lmubiin waa xaq keliya weya dhinaca caqiidada iyo iimaanka iyo suusha iimaanka iyo arkaan islaamka waa xaq keliya ma tacadudaayo ilahay subxana watacaala waxa uu leeyahay waladii awxaynaa ilayka min alkitaabi huwa alxaq ma tacadudaaya xaqii ilaahay subxaana wa tacaala isagoo masalada inoo caddaynaya radiyaayana dacwadan cilmaaniyiinta iyo galbeedku ay doonayaan inay caalam islaami ka hirgeliyaan ayna isku dayeenba maanta xitaa manahij manaahij tarbiyati wa tacliim curriculumka iskuol curriculumkii ayay geliyeen masaladan oo leeyihin caruurta muslimiintu iyagoo kindi gaardanka ama yani primary schoolka dugsiga hoose iyagoo ku jira waa in laga dhaadhiciyo fikradan oo inan inanka muslimkii ardayga muslimkae yar ee toddoba jirkaa ama sideed jirkaah inanta muslimada ee sideed jirkaah waa inaanay fahmin in islaamkao keliya u yahay diinta saxa ee laga dhaadhiciyo diimaha kalena waa sax diimaha kalena waa sax xaquna waa qof waa kolba qofku siduu u arka weeyaan ilahay laakiin wuxuu leeyey waman ybtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin waa aayad tafsiir kale aan aqbalin waa aayad ta'wiil kale aan aqbalin kaa ilaahay u saaray mooyaane waman yabtaqi hayra alislaami diinan qofka doontaa ee doonaa hayra alislaami diinan islaamka waxaan ahayn qofka isiraa diin kale diin ka dhigo falan yuqbala minhu ilahay kama aqbalayo laga aqbali maayo falan yuqbala minhu ah, laga aqbali maayo intaasoo kalimaha addunyada laga aqbalin wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaray subxaan allah mayna ahayn arrin waadixa kuwan zanaadiqadan cilmaaniyiinta iyo liberaaliyiinta iyo kooxaha shareecada ka soo horjeeda ee doonaya inay naga dhaadhiciyaan in diimo kaloo sixi ay jiraan in aaraa kaloo sixi ay jirto in caqaa'id kaloo sixi ay jirto inaguna aynaan u qaadin in diinteenoo keliya ay xaq tahay kuwa doonayna inay naga dhaadhiciyaa aayaddan maxay ku odhanayaan waman yabtagii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofka islaamka diin aan ahayn diin kale ka dhigta falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wa huwa fi lakhirati min alkhaasiriin aakhirana muxuu yahay wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaray ayib ilaahoo inala diinta keliya ina diina cinda allah islam bu ilahay leey markaa yani marka lagu leeyahay diinna dabcan ha u qaadanu salaada oo salaada iyo soonka iyo xajkun ha u qaadan ha u qaadan intaasoo keliya diinta waxa loo jeeda waa waa waa waa sharcigii uu ilaahay subxana wa tacaala nabiyullahi maxamed kusoo dejiyey ee caqiidada iyo shareecada iyo cibaadaadka iyo akhlaaqiyaadka intaba watay kuwa inale war shareecada isku xukumi mayno ee aynu dasaatiina aynu galbeedka ingiriiska iyo talyaaniga aynu ka soo qaadanay aynu isku dambaqno waxa weeyaan waxay nugu leeyihiin waxaa jira diimo kaloo saxa ah. kuwa leh shareecada isku xukumayna maanta caalam islami waxaa jira niman niman muslimiin sheeganaya islaamkana beri bay ka yihiin oo intay saxalka aysa soo taagaan iyagoon xushooneyn ilaahay ka baqaneen leh shareecadan ka soo horjeedaan aan la gabanayn colaadinta ay diinta iyo shareecada u hayeen oo leeyihiin annagu shareecada oo la dabaqo waanu ka soo horjeednaa dowlad islaam oo shareecada dabaqaysa ma doonayno distoor islaamka ku dhisan ma doonayno waxaanu doonaynaa dowlad iyo distoor sekulara oo cilmaaniya oo diinta masaajidada ku koobaya laakiin siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo baarlamaanka iyo warbaahinta iyo waxbarashada waa in lagu dhiso nidaam cilmaaniya oo sekulara oon diin ku dhisnayn is-afgaran maanta maanta caalamalislaamiga ka taagan aasaaskiisuna waa ka jamaahiirta muslimiintana arrinka loo baahan yahay inay fahmaan waa kaa waxaa culimmada iyo ducaadda waajibka saarani waa inay ummadda qadiyadan ay fahansiiyaan maxalunisaacu meesha muranku ka taagan yahay waa kaa weeyaan qof muslin ah qof muslim sheeganaya oo ummadda oo leh ummadda islaamkan ku abtirsadaa haddana colaadinaya shareecadii iyo diintii iyo islaamkii islaamnimo qofkaasi waa ka dhaqaaqo waa ka hidaafi waa ka hadaafi waa ka hadaafi islaamnimo diintii waa ka hadaafi ninka sharcigii ilaahay colaadiyey waa ka hadaafay islaamnimo iyo diintii iyo xaqii waa ka dhaqaaqay marka ayuha alkwa alakhawaat yani masaladani ah xaqu wuu tacadudaa yani waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo dayb masaaisha ijtihaadiga culimada islaamka gudaheeda ina anagu taa kama hadlo masaaisha fiqiga ijtihaadiga eh, culimadu waxa weeyaan eh, inay magaranaysa isku khilaafaan baa laga yaaba laakiin culimada islaamku ayuha ikhwa akhawaat khaasatan ahlu sunna waljamaca iskumay khilaafin caqaa'idda yani masaa-isha caqaa'idda iyo masaa-isha iimaanka iyo usuusha iimaanka iskumay khilaafin waana in caqiidadaasi caqiidada ahlu sunna waljamaca bimafhuumiha asalafiyi alwaadix in lagu dhaqmo oo ummadda loogu yeedho oo ummadda magaranaysa lagu hago ayaa maanta loo baahayay marka ilaahay subxana wa tacaala in waxa weeyaan wuxuu inoogu baaqayaa in ariiqii ayuu inoogu baaqaya waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih hadduu xaqu laba diimood sixi ay jiraan waana hada siraaطii mustaqiima jidka ilaahay uu leeyahay waa jidkaygii toosnaa waa kee weeyaan maka yahuudda maka nasaarada maka islaamka maka dibiga caabudaya ma bohrada ma shiicada waa kee waa jid keliya weeyaan waa jidka islaamnimada waa caqiidada salafiga ah ee ay ummaddu ka dhaxashay nebi maxamed sala allahu alay wasalam ee saxaabadii ay noo soo gudbisay waa caqiidada ay isku waafaqeen ala'ima alarbaca ah, abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed radia allahu canhum ajmaciin iyo a'immadii kale islaamka albukhaari wa muslim wa asxaabu alxadiid caqiidada ay isku waafaqeen weeyaan ee saxaabadii ay nebigii sala allahu alay salam ay inooga soo e, e, e, inooga soo wariyeen marka ayhal ikhwa alkhawaat dacaydda maanta la fidinee laleeyahay caqiidadan salafiga ah waxaa la yimid ibnu taymiya iyo maxamed cabdiwahaab baa la yimid waa dacwad baila weeyaan waa dacwad baila waxaad akhridaa eh, abu xaniifa wux masaa'isha caqiidada ka yidhi waxaad akhridaa imaam maalik wux masaa'isha caqiidada ka yidhi waxaad akhridaa imaam shaafici masaa'isha caqiidada waxuu ka yidhi waxaad akhridaa imaam axmed wux masaa'isha caqiidada ka yidhi waxaad akhridaa bukhaari iyo muslim iyo culimadii waaweynada islaamku waxay masaa'isha caqiidada ay ka yidhaahdeen bal akhri waxaad arki doontaa inay caqiido keliya oo waadixa oo salafiya ay dhammaantood ay ku wada sugnaayeen marka ayoolkawal Eh, masaladaasi eh, waxaa ii haboon inaan intaasi kaga baxo oonan intaa inka badan aanan magaranaysaa aanan sii wadin laakiin waxaan idiin sheegayaa oon jecelahay inaad ila fahantaan hadalkani waa hadal culus oo dad badan ayaan ogolayn eh, in laga hadlo waayo waxa weeyaan jihaad fara badan iyo kooxo fara badan ayuu arrinkani uu carogelinaya waan ogay taasi waxa weeyaan hadalkaygaasi wuxuu ka soo horjeedaa ajende ay dad badan wataan oo doonaya in ummadda lagu hoojiyo in ummaddan diinteeda ah, khalkhal lagu geliyo in ummaddan ah, lamar habaabiyo ajendayaal badan oo caalamul islaami laga hirgelinayo ayuu hadalkan ka soo horjeedaa laakiin waxa weeyaan ilahay raalidiisa ayaanu ku rabnaa waanu ku dhawaaqaynaa xaqa waanu leenahay eh, caqiide iyo iimaan ayay noo tahay in islaamku yahay diinta keliya xaqa haddii taasi uu shaki galana waxa weeyaan islaamnimadeedii khatar ku jirta ilahayna taa hanaga nabadgeliyo laakiin waxaan ka afeefanayaa inaan idhaahdo oo aan sheego markaynu leenahay islaamku waa diinta keliya xaqa ah waxaanu isla markaa aynu xaqiijinaynaa qadiyad kale oo dadka qaarkood yani eh, ay seegi karto oo ah in islaamku aanu dadka islaamnimada ku qasbin islaamku wuxuu dhigay qaacidada ah kuntum eh, wuxuu dhigay laa ikraha fi qad tabayana rushdu min alghay laa ikraha fi islaamka taariikhdiisuna lama hayo maruu islaamku dadka diinta uu ku qasbay ilaahay baa bale laa ikraaha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay ilahi subxana wa tacaala ayaa saasile ah. islaamkuna waad aragtay oo waxa weeyaan yani meelihii uu qabsaday markuu islaamku xooga lahaa ee u fidaayey waad aragtaa waxaa jiray aqaliyaad yahuuda aqaliyaad kristaana ayaa jiray soo islaamku intuu xukumay sbain intuu xukumay islaamku siduu islaamku ugu cadli falay cadli buu islaamku kula dhaqmay aqaliyaadkii yuhuudda iyo iyo kiristaanka ahaa ah, ee sbain ku nool intaasoo qarni ayuu islaamku xukumay intaasoo jeer buu xukumay intaasoo qarni ayuu xukumay miyaan aqaliyaad yani magaranaysaa ballantii iyo cahdigii ay umaradii muslimiintu ay la galeen kiristaankii masar ku noolaa alwathiiqa alcumariya miyaa la ilaabay shuruudii yani in ah, waxaan ujeeda ashuruud alcumariya miyaa la ilaabay shuruudii ay muslimiinta iyo nasaarada aqbaada masr ay kala saxiixdeen miyaa la ilaabay muslimiintii quds iyo falastiin ku nooleed sidii muslimiin waxaan ujeeda kiristaankii ku noolaa yahuudii ku noolaa sidii muslimiintu ula dhaqmeen miyaa la ilaabay wuxuu siiyey islaamku xoriyat lictiqaad ayuu siiyey shuruud buu u dhigay ahludimaha kutubta akhriya sida magaranaysaa islaamku ula dhaqmaayo iyo magaranaysaa cuhuudda la dhigay ayayna ayoakhwaad ana inaga qaalib noqon ra'yiga odhanaya islaamku waxa weeyaan cadliga uu ku fig islaamku isagaa diinta cadaaladda fulinaysa ah haddaad taa doonisid inaad xaqiijisanaad kitaabka iyo sunnaha akhri iyo kutubta fuqahada sida ahludimaha loola dhaqmaayo isla markaa taariikhda daris markuu islaamku isagu xukunka hayey ee islaamku xoogga lahaa markuu islaamku andaras xukumay cuhmaaniintii markay yani ay yurub gudaheeda diinta ku faafiyeen muslimiintu markay shaam qabsadeen markay masar qabsadeen sida ula dhaqmeen yahuudiya kiristaanka adba akhri marka labada arrimood waa in laysbarbardhigo oo ah inaynu leenahay islaamku waa diinta keliya ee xaqa ah diimaha islaamka ka soo haroo dhanna waa diimo baatila arrinkaasi kama waabanno waayo waxa weeyaan waa min aasaasiyaati iddiin waa min usuuli liimaan weeyaan waa usuusha iimaanka iyo arkaanta caqiidada ayay ka mid tahay in aynu ilaahay aynu rumaysannahay oo diinteennu ay tahay ictiqaad aynu ictiqaadsannahay inuu islaamku yahay diinta keliya xaqa diimaha kale adduunka yaa loo dhami iyana ay yihiin diima baatilah taasi waxaynu ugu waajibanaysaa inaynu waajibka dacwada ku kacno aynu dadkan ugu yeedhno islaamnimada aynu ugu yeedhno aynu xaqa ugu yeedhno Ah, laakiin isla markaa aynu dadka u sheegno laa ikraha fi diin cumuuman masalada waxaan filayaa biidnihi tacaala inaynu inaynu eh, eh, eh, waadixinay oo aynu magaranaysaa aynu wax ka tilmaamnay waay sifooyinka ummaddan waxaa kaloo ka mid a ah, ayuha khalkhawaad inu waa ummad khayr badan waa ummad fadli badan waxaa ka mid a ah in ummaddani ay tahay daatu sharafin inay tahay ummad sharaf leh oo ilaahay subxana wa tacaala uu ku tilmaamaayo inuu sharaf u yeelay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu kitaabka qur-aanka ku leeyahay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun aayadda macnaheed waxa weyn waxaan ii soo dejinay kitaab sharaftiinu ku sugan tahay ee miyaydaan wax ka sayn miyaydaan caqli lahayn laqad anzalnaa waxaan idiin soo dejinay buu ilaahi subxana wa tacaala uu leeyahay kitaaban kitaab fiihi dikrikum kitaabkaasi oo sharaftiinu ku sugan tahay ah, dikrikum xus waa lagu fasiri karaa culimmada islaamka kuwan ka midna waxay ku fasireen sharaf walidalika ayaa ibnu cabaas radi allahu canhu wa ibnu cabaas wuxuu ibnu cabaas yidhi dikrukum ay sharafukum sharaftiina waa macaanida aayadda lagu fasiray ayuu ka mid yahay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum ibnu cabaas wuxu radi allahu canhu ay fiihi sharafukum sharaftiina ayaa ku sugan aayadda kale waad yana garanaysaan ilahi subxana wa tacala u leeyahy wainahu ladikrun waliqowmika ilahi subxana wa tacala uu yidhi wa tus'aluun waana laydin weydiin doonaa ah, wainahu qur'aan baa loo jeedaa qur'aanku ah, la dikrun ay la sharafun laka adiga nebi maxamedow ayuu ku yahay sala allahu alay slam wainahu qur'aanku ah, damiirku waxa weeyaan yacuudu ila alqur'aan wainahu ay alqur'aan la dikrun ay sharafun sharaf ayuu u yahay laka adiga nebi maxamedow waliqowmika iyo qomkooga adiga iyo qowmkaagaba marka ilaahay subxana wa tacaala uu leeyahay yani eh, qur'aanku sharaf ayuu u yahay adiga qoomkaaga culimmada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen qowmka yani quraysh baa loola jeedaa laakiin eh, sida culimmadu ay tilmaameen qurtubi oo kale waxaa loola jeedaa yacni quraysh oo keliya maaha ee eh, waxa ah, waa caam weeyaan cid kastoo ku raacda ah, walidalika ayaa qurtubi wuxuu yiri raximah llahu tacaala asaxiix Eh, inuu quraanku sharafun u yahay liman camila bihi kaana min quraysh o min hayrihim taban markuu labada ra'yi soo naqilay inahu ladikrun laka waliqawmika qur'aanku sharaf eh, xusna waa la yidhi ah, lakin macnaha imanka inaga khuseeya waa sharafun ah, sida culimada qaarkood ay yidhaahdeen wainahu qur'aanku ladikrun sharaf ayuu yahay laka adiga nebi maxamed sala allahu alay slam waliqowmika iyo qowmkaagaba qurdubi wuxuu soo naqilay laba ra'yi oo mufasiriintu ay aayadda ay ku fasireen oo la yidhi wliqawmika qawmika waxaa loola jeedaa quraysh baa loola jeedaa iyo waa cid allaale ciddii nebi maxamed raacde ee ummaddiisa ah salawatullahi wasalaamu caleyh ee kitaabkan ku dhaqantay ayaa loola jeedaa marka qurdi markuu labada ra'yi soo naqilay ayaa waxa uu yidhi asaxiixu ra'yiga sawaabkii ee saxiixi waxa weeyaan waa inuu qur-aanku sharafun u yahay liman camila bihi qof allaale qof kasta ruux walba oo qur-aanka ku camal fala oo raaca qur-aanka kaana min qurayshin quraysha ka mid ahaado aw min hayrihim ama ayuuna ka mid noqone qof walba oo ummadda nebi maxamed sala allahu alay slam ka mid ah oo kitaabkan qur-aanka ku dhaqmay oo kitaabkan qur-aanka ku camal falay oo kitaabkan qur-aanka oogay ilan qur-aanka in la akhriyo keliya maahe waxaanu ilaahay weydiisanaa inuu ilaahay naga dhigo Eh, man yuqiimu xuduudahu wa xuruufah so ducada saa uguma dacaysano allahuma jcalna miman yuqiimu xuduudahu wa xuruufah ilaahu naga yeel kuwa ooga ee toosiya xuduudda iyo sharaa'icda qur'aanka ku sugan iyo xuruuftiisa iyo akhriskiisaba dabcan in qur'aanka xuruuftiisa la oogo oo la barto tajwiidka oo qiraa'o wanaagsan lagu akhriyo waa matlab qof kastoo muumin uu tamaniyaayo subxaan allah ah. in in laakiin taasoo lagu koobnaado ma aha waxa weeyan waa in xuduuddiisiina la oogo ilaahay nagama dhigo kuwa xuduudda qur'aanka dayaca ee sida nimanka la baxay ama cilmaaniyiin ha la yidhaahdo ama shahaadadir ha la yidhaahdo ama liberaaliyiin ha la yidhaahdo ama kuwa shareecada colaadinaya ha noqdaane kuwo islaamna sheegana islaamku beri buu ka yahe haddana le shareecadan col nahay oo in xuduuddii islaamka la oogo iyo in shareecadii qur-aanka la oogo ayaanu kasoo jeed kasoo hor jeednaa kuwale baleega idinka eega marka qur-aanku wuxuu sharaf u yahay cidda raacday ee ku dhaqantay ee hirgelisay innaguna ayrkhalkhawaad waxaanu doonaa inaynu qur-aanka ku dhaqno salaadeenna soonkeenna xajkeenna sakadeenna nolosheenna caamka guryaheenna dibadeenna siyaasadeenna inaynu islaamkii ku noolaano oynu u oogno sidii salafkii ridwaan tacaala calayhim ay u oogeen kitaabkan qur-aanka ah marka ayuha alakhawaat qur'aanku waxa weeyaan waa sharaf ayuu ummaddan u yahay laakiin sharafta maxaa lagu helayaa waxa weeyaan sidaa alimaam alqurtubi uu yani kaga dhawaajiyey ee uu tilmaamay wuxuu yihi sharafun liman camila bihi qof walba oo ku camal fala ama quraysh ha noqdo ama cid kale ha noqdee kitaabka quraanka ayuha alikhwa alakhawaat waxa weeyaan waa sharaf ayuu ummadunya inaguna waxa weeyaan waxaynu sharafteenna iyo maamuuskeenna iyo hibadeenna iyo karaamadeenna haddaynu ummad nahay aynu ku hananaynaa waa inagoo kitaabka ilahay ku dhaqana inagoo kitaabka ilahay rumayna caruurteenna barna caruurteenna xafidsiinaa inagoo qur-aanka akrinaa kitaabku inoo noqdo kiina hogaamiyaa ee aynu ku dhaqanno uu kitaabka qur-aankii u noqdo ayaynu sharaf adduunye iyo aakhiraba ku helaynaa ahlu qur'aani ahlullahi wakhaasatuh siduu nabigu sala allahu aleyh wasalam uu yiri marka waa in qur'aanka iyo kitaabka ilaah lagu dhaqmo ummaddu ayuha alikhwa alakhawaat waqti waqtiyada ka mid ah waxa weyn waa kuwii dhinaca beriga u jeedsaday ah, ee calaamada cascas gaad meel kastaba ma garanaysa waxay tole sunay berigii shuuciyadda ah, sawiradii liinan iyo markis ayaa asnaamtaasi ayaa markaanu korinay soomaaliya dariiqyada ma garanaysa eh, surnaa iskuullada ayaa caruurta lagu beri jiray maarkis wuxuu yidhi iyo liinan wuxuu yidhi wuxuu nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam la yidhi ayaa waxaa laga horreysiiyey wixii liinan iyo markis y malaaxidadaasi waxay yidhahdeen baa laga horreysiiyey laakiin ummaddu waa tii ku fashilantay shuuciyadiina waa tii baaba'day waxa weeyaan masbalatu taariikh gudaafadda taarikhda ayaa ayaa lagu riday laakiin ummaddu maantana waxay doonaysaa waxa dimuqraadiyad baa la leeyahay ayuha alkhwa alkhawaat yacni islaamka miyaynu ka weynin nidaam aynu isku xukno miyaynu islaamka ka weynin war ummaddan islaamkii khusuusiyaadkeega ayay leedahay nebiyullaahi maxamed sala allahu calay wasalam shan iyo toban qarni ka hor ayuu dowlad islaama magaalada madiina u ka dhisay dowladdaasi muxuu ku dhisay mashhuura iyo shariicuu ku dhisay mise waxa weyn dimuqraadiyadda liberaaliga ee galbeedka ayuu ku dhisay nebigu sala alla alay slam waa jawaab waa su-aal maanta hortaala cilmaaniyiinta iyo kooxaha shareecada diidan ee caalam islami magaranaysaa ku nool nebi maxamed dowladdiisa muxuu ku dhisay ah, nebi maxamed ma qaanuunka faransiiska ayuu jaamacadda sorboon ka dhigtay nebi maxamed sala allahu alay wasalam ma qaanuunka ingiriiska ayuu oxford ka dhigtay jawaabtu waa maya waxaasha nebigu sala allahu alay wasalam kitaabka qur-aanka iyo sunnaha rasuulka ee sunnihiisa ayuu ku dhisay dowladdaasi inaguna maanta haddaynu muslimiin nahay waxa weyn waa inaynu shareecada usoo soo noqonno dabcan waxaa laga yaabaa in dimuqraadiyaddu ay meelaha meela ka soo gashay islaamka ah, oo ay wax xaqi ku jiraan laakiin waxa weyan ka nidaam ahaan ayuha alikhwa akhawaad ka nidaam ahaan islaamka dimuqraadiyaddu lama jaanqaado inaguna haddaynu muslimiin nahay waxaynu leenahay nidaam ayaynu leenahay siyaasadeed nidaamka siyaasadeed waxaan leenahay yacni qawaacid fiqiya ay culimmadeeni dhigeen oo la xidhiidha sida laysku xukumo iyo qalab iyo qaab siyaasadeed oo xadidaya sida xukaamta iyo maamulka dadka haya sida loo soo dooranayo labada islaamka ayaa lagu haya ama ha noqoto qawaacidda fiqhiga siyaasadda iyo dowladda xukumaysa ama ha noqoto qaabka xukaamta iyo maamulka iyo majlis shuuraha loo soo dooranaye labadaba islaamka ayay ku sugantay maxay dumuraadiyad markaa aynu uga baahnay ayuha khol khawaat marka waxaanu leenahay sharafteennu waxay ku sugan tahay kitaabka qur-aanka ah khayriyada ilaahay uuna siiyeyna waxaynu ka helaynaa waa haddii aynu kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aynu ku dhaqanno waxaana taasi ay ku tilmaamaysaa in wanaagga laga helayo kitaabka ilaahay iyo sunaha rasuulka sal allah alay salam waana waana waxa weeyaan aayadaha qur-aanka ayaa inagaga filan ayuha ikhwa alakhawaat aynu soo sheegnay tilmaamaya in ummaddu ay sharafta ku helayso in kitaabka ilahay lagu dhaqmo iyo in sunaha rasuulka sala allah alay salam lagu dhaqmo waxaa intaa ayuha alikhwa alkhawaat yani soo raaca in ummaddani in ummaddani ay allahuma sal ala maxamed ay markhaati ku tahay ummadaha kale ay markhaati ku tahay ah, ilahay baa cadaalad u qiray wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa litakunuu shuhadaaa cala annaasi wayakuuna arasuulu calaykum shahiida ah, marka waxa weeyaan litakunuu shuhadaaa cala annaasi ummadani umamka kale ayay ku marhaatumamka kale ayay ku markhaati kacaysa maalinta qiyaamaha markuu ilaahay subxana wa tacaala rususha uu weydiiyo risaaladii ma gaadhsiiseen tabliiqii ma la timaadeen rusushu haabay odhanayeen umamkoogii marka loo yimaado umamkii baa dafiraya waxba noomay sheegin marka rusushii baa lagu odhanaya yaa imii markhaatiya waxay odhanayaan waxaa noo markhaatiya nebi maxamed sala allahu aley wasalam iyo ummaddiisii baa noo markhaatiya litakunuu shuhadaa cala annaasi inaad dadka markhaati iyo marag aad ku noqotaan culimada ayaa waxay isweydiiyeen sheekh maxamed salix bin cuthaymiin raximah allahu tacaala su-aashaasi uu magaranaysaa weydiiyey wuxuu idhi seebay markhaati aynu ugu noqon karnaa umanka kale maalinta qiyaamaha inagoon arag indhaha kamaynaan qaadin in ambiyadoodii rusushoodii ay dacwadii gaadhsiineen in kale sheekh wuxuu yihi shekh maxamed salix bin uthaymiin raximah ullah wuxu yidhi waxaynu markhaati ugu noqonaynaa inagoon indhaha ka qaadin waxa weeyaan waynu maqlay oo ilaahay baa inooga sheekeeyey oo qur-aanka ayaynu ku akhrinay in ay ambiyadaasi ay umamkoogii ay risaaladii ilaahay uu ku soo diray inay gaadhsiiyeen risaaladii ilaahay subxana wa tacala ku soo diray inay gaadhsiiyeen marka waxaad halkaa ka arkaysa ayuha alkhwa in ay ummaddan islaamku ay tahay ummad ilaahay subxana wa tacaala uu cadli u qiray waayo ayuha alkhwa alkhawaat qofka markhaatiga waa qof caadila ilahayna wuxuu leeyi litakuunuu shuhadaa'a cala annaas si aad dadka markhaati ugu noqotaan aad ugu markhaati kacdaan ood marag aad noqotaan markhaatiguna waa maxay markhaatigu waa inu caadil noqdo weeyaan ah, qof aan caadil ahayn markhaati iyo marag lagama dhigan karaayo aayaddu waxay tilmaamaysa oo kale ayuha ikhwa alkhawaad waa ka ilahay le subxana wakadalika saasoo kale ayaa jacalnaakum waxaanu idinka yeelnay ummatan wasata waxaanu idinka dhignay ummad caadilah iyo ta ummad ummadaha ugu wanaagsan ee ugu khayr badan saasa loola jeedaa ummatan wasata waxa weeyaan waa ummad caadila iyo ta ummadaha ugu wanaagsan ee ugu khayrka badan marka ummadda islaamkana ayoha alkhawaad waxaynu ognahay in ilaahay subxana wa tacaala uu cadli iyo khayr labadaba ummadan uu ku tilmaamay ah, kadalika saas kale ah, saas ayaa jacalnaakum waxaanu idinka jacalnaakum macnaa sayarnaakum weeyaan Eh, jacalnaakum sayirnaakum waxaan idinka yeelnay eh, ummatan wasada oo waxaanu idinka dhignay ummad caadil ah iyo tan ummadaha ugu wanaagsan ee ugu khayr badan eh, waaya ayuha khwaat ummadda islaamku waa ummad wasata haddaad u fiirsato in yani mawduucaas waa mawduuc u baahan magaranaysaa ah, yani sharax isaguna u baahan uma doonayo yani wasadayada islaamka inaan magaranaysa ah iyo ummaddan aan ka hadlo waayo mawduuc kale ayuu u baahan yahay oo in lagu qaadaa dhigo doonaya lakiin waxaan doonaya ayona kolkhawaad inaan tacliiq ka bixiyo wasatiyada alwasatiya waa mustalax maanta yacni lasoo bandhigo oo ay dad badani ay ku hadlaan ay ay ka hadlaan bal wuxuu shicaar iyo calaamad u noqday tayaaraad caalam caalamulislaami maanta jooga ilaahay subxana wa tacaala waa kanoo ummadda islaamka wuxuu ku tilmaamaya u leey wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa waana xaq weeyaan mana diidanin inay ummaddani ummad caadila tahay ummad ummadaha ugu khayr badan ay tahay ummad ummadaha ugu wanaagsan ay tahay waayo ayaalikho alkhawaat dee nebi maxamed sala allahu alay wasalam xaqiiqatanna yani waxay ahayd inaan muxaadarada biligooygii aan masaladaa aan sheego laakiin waa hilmaamay yani ummaddan sifooyinkeega waxaa ka mid ah inuu ilaahay ku manaystay oo uu ka dhigay ummadda nebi maxamed uu ka dhigay sala allahu alay slam ilan muxaadarada ku bilaabaya xaqiiqatan ah, inuu ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan uu ka dhigay ummaddii rasuulka ah, nebiyullaahi moxamed ah, isagaa umamka waxa weeyaan ummaddan ayaa ugu khayr badan ambiyadana iyo rusushana nebiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam ayaa ugu khayr badan ilaahayna nebi maxamed sala allah alay salam waxa weeyaan kaafatan linnaas ayuu ilaahay uu soo diray wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas bashiiran wa nadiira marka waxa weyan ummaddani ayuha likhwa inkastoo aynu aakhiral lumam nahay a laakiin waxa weeyaan inagaa inagaa ummadaha kaloo dhan ka horaynaynaa maalinta qiyaamaha ummadaha dhinaca taarikh ahaan dee ummaddii ugu dambaysay baynu nahay laakiin maalinta qiyaamaha naxnu saabiquun ah, inagaa ka horaynaynaa ummadaha kale oo inagaa ka fadli badan kolkaayakhawaad laa shaka in wasatiyadu ay tahay tilmaan ummaddan lagu tilmaamay laakiin waxa aynu maanta aynu maqlaynaa in kelmaddaasi iyo erabixinta alwasatiya loo isticmaalo si xag jirta oon waadix ahayn wasatiyada islaamku Eh, waxa weeyaan waa in lagu toosnaado yani xaqa lagu toosnaado oo matelkiio kale yani eh, fi baab alasma wasifaat dhinaca caqiidada alasma wasifaat waxa weyan ahlu sunnuhu waa kuwa u dhexeeya jahmiyada yani eh, maalinka maanta ah yani cailay asmaadii sifooyinkii ilaahay iyo kuwa sifooyinkii ilaahay ku shabahay sifooyinkii makhluuqa ayay u dhexeeyaan dhinaca iimaanka waxay u dhexeeyaan magaranaysaa waa wasad weeyaan oo dawaa'ifta way khilaafeen dhinacaasi ku qaldantay sida murji'ada iyo khawaarijta iyo muctazilada dhinaca saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam waxa weeyaan waa wasad bay yihiin oo waad aragteenoo shiicadu waa kuwa ku xadgudbay aalibeytka iyo cali radi allahu tacala canhu oo xitaa ay geerhsiiyeen maraatib ma garanaysaa yani e, e, e, ay ka fadileen ambiyadii iyo rusushii wakaasi saxaabada qaar kalena waxay dhahdeen way gaaloobeen ay yidhahdeen laakiin eh, ahlusunna waljamaaca waa wasad weeyaan naxnu nuxibu asxaaba rasuulilahi sala allahu alay waslm asxaabtii rasuulka ayaanu jecelnay ummaddana iyaga ugu khayr badan laakiin waxa weeyaan ku tilmaami mayno inay ambiyada iyo rususha inay ka fadli badnaayeen kuma tilmaamayno laakiin waanu jecelnahay sida alimaam taxaawi caqiidadiisa u ku lahaana waxa weya xubuhum diinun wa iimaan weeyaan in saxaabada rasul kala jeclaada waa iimaan iyo diin weeyaan marka ayuha ikhwa alkhawat yani ahlu sunnaha waxaad arkaysaa in fii jamiici abwaab aldiin walcaqiida inay wasat yihiin laakiin kooxahan ka sheekeynaya wasadiyada maxaa loola jeedaa ummaddu ayuha alkhawat fii taariikhihaa waxaa shaacbaxay laba magac oo ah magaca ahlu sunna waljamaaca iyo magaca asalafiya labadaa magac waxa weyan waa la magac oo lagu tilmaamo ahlulxaqa kuwa haysta dariiqii nabiga sala allahu alay wasalam iyo wadiiqadii saxaabada ridwan llahi tacaala calayhim ee diinta u fahmaya siday saxaabadii u fahmeen ee aaminsan caqiidadii nebiga sala allahu alay wasalam laga soo uh, ay saxaabadu ay ay ka qaateen inagana ay noo soo wariyeen shareecada qur'aankii sunnahana u fahmaaya sidii ay saxaabadu ridwanullahi ullahi tacaala calayhim ay u fahmeen haddaba qolada maanta darxiyaysaa mustalaxan ama erey bixintan ay ku magacaabeen alwasatiya maxaa ay ula jeedaan wasadiyada markay leeyihiin waad aragtee shirar baa la qabtaa mid berdhowtalo kuweed lagu qabtay atayaar alwasatiya mid kalena moscow ruushka ayaa lagu qabtay tayaaraad fara badan iyo jamaacooyin iyo niman mufakiriina ayaa u ololeeya waxaanad moodaaba inay iyagu ay iska soocayaan ummaddii oy leeyihiin naxnu tayaar alwasatiya waxaanu nahay tayaarka wasadiyaanu nahay waxaanu nahay kooxaha muctadilka ah oo waanu ka duwannahay islaamka mutatarifka waanu waanu ka duwannahay haddaba qolooyinka islaamka noocana ku baaqaaya markay leeyihiin alwasatiya may waxay u jeedaan inay ku dhaqmayaan qawaaciddii iyo manhajkii ahlusunna waljamaca iyo salafkii ummadda mise wax cusub ayay la yimaadeen hadday ku dhaqmayaan ay ku baaqayaan wixii sunna waljamaaca isku waafaqeen dhinaca caqiidada iyo diinta iyo arkaanta iimaanka iyo usuusha caqiidada maxaa ku kalifaya inay magac cusub la yimaadaan maxay ugu kaaftoomi layihiin islaamnimadii iyo ahlusunna waljamaaca iyo salafiyadii maxay ugu kaaftoomi layihiin ooy doonayaan inay magac cusub maanta ay bilaabaan oo isku urursadaan ciddii iyaga khilaafsanna ay ku tilmaamaan kuwa islaamkii ka leexday taasi waa mid wasadiyadani ayuha akhwa alakhawaat miyay leeyihiin marjiciyad diiniya miyay leeyihiin culimmadoodu waa ayo a oo ma jamaacooyin gooniya ayaa iska sheegtay mise waxay doonayaan inay ummadda ku qasbaan maanta in islaamka loo fahmo sida dhowr wadaad ay u fahmeen sida dhowr wadaad oo jamaaco gooniya ka mid a ah ama xisbi gooniya ka midii siday islaamka u fahmeen inay dhahdaan ciddii sidaa islaamka u fahamsan waxa weeyaan waa tayaarka wasadiyada ah ee muctadilka ah ee dariiqii xaqa ku taagan cidda sidaa anagu aan islaamka u fahanay u fahmi waayaana cala albaatil oo ma garanaysaa dariiqii xaqa way ka leexdeen waa su-aalo u baahan in maxay tolay in laga jawaabo ayib waxaa kaloo yana in isweydiin leh qolooyinkan wasatiyada ku baaqa filghaalib maanta haddaad u fiirsato waxa weeyaan waxay ka gaabsadaan inay ka hadlaan masaa'il waaweyn oo salafkii ay ka hadleen sida masaa'isha caqiidada ay ka mid tahay alwalaa walbaraa mas'alada alamr bilmacruuf wannahyi can almunkar kama hadlaan oo way ka aamusaan alwalaa walbaraa way ka aamusaan usuusha caqiidada ee ahlu sunnuhu ay isku waafaqeen ay kutubdoodii ay ku dawineen inay faranqeeyaan oo ay soo hadal qaadaan ma doonaan waxay ku baaqaan in shiicada iyo ahlu sunnuhu ay walaala yihiin oona waxba ku kala duwanayn bal waxaad ogtihiin in in eh, eh, eh, urur la yidhi waxa weeyaan waa ururka culimmada islaamka oo dhowr sano ka hor laga sameeyey london waxa weeyaan waxaa ku jira ururkaasi e, wadaado shiica ayaa ku jira wadaado shiica ayaa ku jira marka nimankan tayaarkan wasadiyada waxa aad dareemaysaa inay soo dhoweysanayaan shiicadii iyo dawaa'iftii munxarifka ahayd laakiin tayaaraadkii salafiga ahaa ee caqiidadii ahlusunna waljamaca ku dhaqmaayey way iska fogaynayaan marka ayuha ikhwa alakhawaat yacnii masaladan ah wasatiyada inay dad ay ka dhigtaan warqad ay isticmaalayaan looma baahna ee waxaa loo baahan yahay in la taxriiriyo mustalaxan wasatiyada wuxuu yahay nimanka wasatiyada sheeganaya annagu ma diidanin inuu ilahay ummaddan ku sifeeyey ah, wakadalika jacalnaakum ummatan wasata inuu ilahay nagu sifeeyey oo inaynu ummad caadila iyo ummadda ugu khayr badan ee ugu wanaagsan inaynu nahay ma diidayno laakiin marka la leeyahay alwasatiya waa in mustalaxaasi la taxriiriyo oo la haadhaadiyo oo la hufo oo la si fiican oo muxadada oon shaki aanu geli karan loo qeexo macnihiisa iyo madmuunkiisa iyo wax loola jeedo ma qawaaciddii iyo usuushii ahlu sunnuhu ay isku ijmaaceen ay ku heshiiyeen buu ka intilaaqayaa mise waxa weeyaan usuul iyo qawaacid mubtadica oo cusub oo casraaniya ayuu ummadda maanta usoo bandhigaya ayo alkhawad waxaan filayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga aqbalo eh, muxaadaradan aynu kaga hadalnay allahuma salli alaa maxamed eh, sifooyinka ummaddan ummaddanna ay tahay ummad khayr badan eh, waxaynu ku tilmaamnay ayuhal ikhwa alakhawaat nugu ugu horreysiinayaa mar labaad iminkaan kus waan soo dul ummaddani waxa weeyaan sifooyinkaygaasi waxaa ka mida ah inuu ilaahay ku manaystay inuu nebi maxamed sala allahu aley wasalam nebi uga dhigay oo khayriyada ummadan waxaa tilmaamaya waxaynu nahay ummaddii nebi maxamed baynu nahay sala alla alay slam waynu ku faanaynaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay baa ilaahay inagu manaystay ah, inuu nebi maxamed ummaddiisii uu naga dhigay ah, nebiguna wuxuu tamaniyey inuu ina arki lahaa ayuu tamaniyey sal allahu alayh wasalam dadka saxaabadiis saxaabadiisii waakii ku lahaa waxaan yacni jeclaystay oonu jeclaysanay inaan walaalaheen arki lahaa alasnaa ikhwaanaka ya rasuul allah miyaanaan walaalada ahayn wuxuu yidhi antum asxaabii asxaabtaydii baa tihiin laakiin walaaladeen waa kuwa aan weli iman ummaddani waa ummad khayr leh ummadda nebi maxamed sala alla alay slam sifooyinkan waxaa ka mid a ah inay ummaddani ah hogaanka u hayso umamka kale taana waxay ku mutaysanaysaa sitaan ya ayuha alikhwa inay shuruudda oofiso siduu cumar radi allahu canhu uu yidhi man sarahu an yakuuna min hadihi alumma falyu'addi xaq allahi fiiha qofka jeclaystay ee doonaya inuu ummaddan ka mid noqdow shuruuddu ilaahay sheegay oofi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar wa tu'minuuna billah ummaddani ummadani ayahalkhoolakhawaad waa ummad xaq ku sugan sifooyinkeega xaq bay ku sugan tahay ah, oo in xaqaasi laga shakiyo ma bannaana caqiidadeeda ayaa xaqa shareecadeeda ayaa xaqa kitaabkeega ayaa xaqa sunnaheega ayaa xaqa wax allaala wax kastoo nebi maxamed inoola yimid waa xaq weeyaan waynu ku qanacsannahay iimaan bay inoo tahay inuu islaamku yahay diinta keliya ee dhabta ah ee xaq ah diimaha kalena ay yihiin diima wada baatila ina diina cinda allahi alislaam waman ybtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin macaanidaasi waa in quluubtan ummadda lagu nooleeyo si looga ilaaliyo afkaarta shubahaadka iyo shakiga cuquusha iyo maanka iyo garaadka muslimiinta maanta ku beeraysa sifooyinka ummaddan waxaa ka mid a ah ayuha alkwa alkhawaat inay ummaddani tahay ummad ilaahay u sharfay oo uu ku sharfay maxay kitaabka qur-aanka ilahay subxana wa tacaala yacni waa macaani xaqa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kitaabkiisa qur-aanka ah uu ku caddeeyey ilahi subxana wa tacala wainahu ladikrun laka waliqowmika wa saufa tus'aluun wainahu ladikrun qur'aankani sharaf buu u yahay laka adiga nebi maxamedow waliqowmika iyo qowmkaaga qoomkana waynaga ku fasirnay sida uu alimaam alqurطibi uu tarjiixiyey uu yidhi waa qowlka saxiixa ah waa sharafun liman camila bihi kaana min qurayshin ow min hayrihim waa sifadaa weeyaan sifada kale ummaddani ay leedahay waxa weyn qof waa in cid kasta ummaddan kamidi oo kitaabka qur-aanka ku dhaqantay ku camal fashay in ay ilaahay u sharfay ku sharfaayo waa hirgelinta iyo ku camalfalka kitaabka qur-aanka ah sifada kale ummadani leedahay waxa weyan ayuha akhwalkhawaat in ummadani ay markhaati umanka kale ay ku tahay wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa litakunuu shuhadaaa cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida siduu ilahay subxana wa tacaala kitaabka qur-aanka ku leeyahay litakunuu shuhadaaa cala annaasi oo ah. markhaatibay ay umamka kale ku tahay macnaha laga fahmayo inay umamka kale markhaati ku tahay waxa weeyaan waa in cadlinimo lagu tilmaamayo waayo markhaatiga la aqbalaya waa markhaatiga caadilka markhaatiga caadilka weeyaan haddii aanay caadil ahaynna umamka kale say markhaati ugu noqon kartaa say markhaati ugu noqon kartaa ayuha ikhwa alkhawaat marka ayuha ikhwa alkhawaat yacni khayrkaa faraha badan ayuu ilaahay subxana wa tacaala ummadda islaamka uu ku manaystay innagana waa inaynu ku mahadnaqno ayuha ikhwa alkhawaat ku mahad naqno oo aynu af iyo adinba aynu kaga mahadnaqno oo aynu ka mid noqonno yacni kuwa xaqa ku dhaqmaya xaqa u hiilinaya xaqa faafinaya dadka kale xaqa ugu baaqaya waayo waxa weeyaan waa layna weydiin doonaa waa la isweydiinaya xaqan iyo wanaaggan ayo alqawaad waa la isweydiinaya iyo sharaftan iyo dikrigan ilaahay uu ina siiyey wa sawfa tus'aluun marka e, macaanidaasi waa in la nooleeyo macaanidaasi waa in la hirgeliyo ilahay baan subxana wa tacala ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo e, inagana dhigo kuwa xaqa ku dhaqmaya wa jazaakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته